bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin wabacd qaala almusanifu raximahu allahu tacaala raxmata waasica baabu lwaqfi waqafka baabkiisii haada maxalu shaygii la waqfayey ayaa uu musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan ka gudagelaya wa huwa waqafku taxbiisu lasli shayga asalkiisa in la xannibo oo la xidho weeye iyo wa tasbiiru lmanaafic manaaficda in la sii daayo shayga asal ahaanna in la xidho manaaficdiina la bixiyo oo la sii daayo ta noocaasi ah ayaa waqaf la yidhaahdaa wa huwa waqafku min afdali alqurab qurabka kuwa ugu fadliga badan buu ka mid yahay iyo wa anfacihaa kuwa ugu nafciga badan buu ka mid yahay wa min anfacihaa buu ka mid yahay idaa kaana markuu yahay calaa jihati birin jiho biri iyo samafal marka uu yahay ee wasalima uu ka badbaado ee uu ka nabadgalo min aulmi dulmina uu ka markaa nabadgalo qurabta alle loogu dhowaado kuwa ugu fiican ee ugu anfaca badan buu ka mid yahay lixadiii baa u daliila xadiiska nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa maata alinsaan qofku marka uu dhinto inqadaca canhu camalu camalkiisa ayaa go'a inqadaca waa go'a canhu isagaa xaggiisa camaluhu baa go'a ila min alaasatin saddex mooyaane xadiiskani saddex buu tilmaamay xadiis kalena qaybo ka badan bay sheegeen min sadaqatin jaariya oo maxalka shiikhuu istidlaalaya ah sadaqo jaari ah, waa shay waqafa waa sadaqo soconaysa macnaa shaygii la waqfay aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagaga intifaacayo aw waladu saalixin yadcuu lahu ama walad saalixah oo walad fiican iyo ubad wanaagsan oo u soo ducaynaya rawaahu muslim shiikhu waxa uu tilmaamay raxmatullaahi calayh waxa loo yaqaano waqafku ama jiha gaaraha lagoo jiho caamaha lagu waqfo ama jiho gaaraha lagu waqfo tulla doonaba ha lagu waqfo oo ama cid gaaraha lagu waqfo ama jiho guud oo caama ha lagu waqfo sida masaajidka iyo wixii la mid ah oo jihada guud marka la yidhaahdo ka waqfayna waa soo gudagelayaa laakiin cid khaasa marka ay tahay ka waxa weeyaan waqfay asaluma aha isagu inuu soo gudagalay isagu ma gudagelaya ama naftiisa ma ku waqfi karaa waa mas'ala khilaafiya laakiin asalku waa inaanu isagu ku jirine cid kale uu ku waqfayo marka ay tahay cid mucayanoo gaara ama wixii si guud loo waqfo waxa weeye ummadduu ka mid yahay sidii bi'ru ruuma markii cumaan waqfay iyo masaajidada iyo wixii la mid ah oo markaad masaajid dhisto dee adiga iyo dadka kale waa u simanti waayo waa jiha caama hadna waad ku tukan ummadda kalena waa ku tukan farqi idiima kala laha ummaddoo dhan buu ku yahay dadkii tukanaya waqaf bi'ru ruuma sidii nebigu xale cumaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu uu markaa u waqfayna dee dalwigiisa iyo wadaantiisu wadaamaha kale muslimiintay la sinnayd oo way u sinnaayeen ceelka ka cabiddiisa waxaa kaloo la mid a ah, haddii maalan qubuuro laysku aaso la waqfo oo aad tidhaahid dhulka intaa leeg waxaan u iibiyey in muslimiinta lagu aaso dee adiguna ka mid baa tahay oo macnaa wax ka gaara matid haddaad dhimato waa lagugu aasi ee la odhan maayo waa tanuu waqfay ha ku aasina ee meel kale isaga geeya tan wuu la baxay oo ma geli kare lama odhanayo shaygu mar hadduu caam yahay ka waqfay iyo ka kale waa u siman yihi amaa hadduu jiha mucayana a yahay waa ciddaa lagu waqfay markaa shiikhu wuxuu yidhi waqafku waa tasbiilu lasli waa shayga asalkiisa in la xaniboo la xidho oo aan cidna lahayn oo waxay yidhahdaan shayga mawquufka ah qowlka saxiixa min aqwaali ahli ilcilmi intaqala milkuhu ila allaah milkigiisu wuxuu u guurayaa ilaahay xaggiisa cid bani aadamoo lahi ma jirto intaqala milkuhu ila allah iminka masaajidku waa bayd ilaahay cid odhan karta annagaa leh hadduu yahay kii dhisay hadduu yahay waxa weeyaan reerkooda hadduu yahay cid kale ay si kale daa'ifo iyo wax isku raacaan cid odhan karta baydka ilaahay annagaa leh ma jirto cidna mulki uma aha intaqala milkuhu ila allaah milkigiisa xagga lou guuray waxaa looga jeedaa intaqala milkuhu ila allaah macnaa adna ma lihid cid kalena male dibu lama soo noqon kartid oo inaad tahad waaryaadheen maxaa masaajidkayga isugu haysataan waaba isku qabqabsateen waar noo qafil gebigiisaba haddaan doonno bakhaar baanu ka dhigaynaa wax dhici kara maa wax dhici kara maa macnaa maba maxaanu kuu qafilleh maadaaleba saacaddaad waqaftay kuma noqon kartid milkigaagii waa dhaafa waa midda kale eh lagaa dhaxli maayo cid damboo yeelan kartaa ma jirto cid kaloo odhan karta annagaa la wareegna ma jirto almuhim inta uu shayga waqfiga a nafcigiisu baaqi yahay cid kale uma guuri karo haddii nafcigiisu baabaa waynu arkay wa huwa taxbiisu lasli waa taswiil lmanaafic waana in la xidho asalkiisa manaaficdana la sii daayo wa huwa min afdali lqurab wa anfaciha waana kuwa wa huwa isagu waqafku min afdali lqurab buu ka mid yahay waxyaabaha alle loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan leh wa min anfaciha buu ka mid yahay kuwa ugu nafciga badan leh ida amaa jiha xaaraana haddaad ku bixiso walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan wax suuragala maaha ma baxayo haddaad tahay kanaa'ista ha lagu maalgeliyo ilaahay dartii baan u waqfaya miyay soconaysaa kaniisadu iyadaa xaaraan taagan markaa ma suuragalaha haddaad tahay tiyaatar riwaayadaha lagu dhigo ha laga dhigo iyo fanaaniintu ka heesaan waa shay muxarama heesahan muusikada wata iyo qaabkan ay u wadaana waa shay muxarama xitaa nebi ammaan hadduu yahay mar haddii muusika la raaciyo waa muxaram sharcan haddaanu waxa weeye uu dee hadal xun marka horeba ku saabsan yahay oo caashiq iyo balaayo iyo waxaan la garanayna kharaa'ista kicinayana dee sidiisaa buu xaaraan yahay hadday muusika la socotiyo haddaanay la soconba marka haddaad tidhaahid waxa weeye fanaaniintan ku waqfay dee waa shay muxarama cidna kaa dhegaysan mayso kaasi waqaf ma aha ee mulkigaaga hayso ha iska baabi'in xadiiskaasi buu shiikhu u soo daliishaday tilmaamaya shakhsiga camalkiisu inuu go'ayo ilamaa saddexdan shay oo saddexduma camalkiisii ay ka mid yihiin mooyaane waa camalkiisiioo bacda mowtii u soconaya waxa ugu horraysiiyey nebigu sala allah aleyh wasalam sadaqatin jaariya sadaqa jaariya waa waqafkii wey waa sadaqad kuu soconaysa oo iska socota waa waqafkii wey iyo cilmi shakhsiga lagaga intifaacayo isaguna waa camalkii qofkaoo soconaya hadduu dadka cilmi u dhigay ama uu waxaanu waqfay kutubba tahay waa cilmi lagaga intifaacayo haba iska dhintee kutub buu waqfay kutub cilmiya buu meel dhigay isagoo dhintay baa marbaa middaalacanayaniyo masaladaas aygu adkaato saade watan maktabadii maktabad dhan baa inoo taalla eh mid khayr qabaahi beri inoo waqfae kaali daalaco waa shay waqafa maca daalika waa cilmun yuntafacu bih labada wejiba waa gelaysa aw waladin saalixin yadcuu lahu ama welad wanaagsanoo u soo ducaynaya isaga laftiisu waa tacabkiisii waa wixii uu shaqaystay waayo weladku saalix wuxuu ku noqdaa in tarbiyaddiisa la hagaajiyo welad saalixa wuxuu noqonayaa marka tarbiyaddiisa la hagaajiyo tarbiyaddiisiina kow waxaa ka noqonaysa bimra'atin saalixa marka hore in la doorto gabadh wacan oo ahlu diinah laba maalan marka la kulmayo in waxa weeye adkaartii soo aroortay la akhriyo oo shaydaanka alle laga magan galo saddex maalan qofkii in la barbaariyo barbaaris wanaagsan oo diinta akhlaaq looga dhigo oo gurigii uu noqdo guri akhlaaqdiisi fiican tahay laakiin guri gebigiisuba dad waalana hadduu ilmi yaraa ka soo dhex baxo inkastay dhici karto qof guri gaalo ka soo baxaa inuu hagaago misna haalib maaha axkaamtana haalibkaa lagu xidhaa had iyo jeer guriga wanaagsan ayaa ubadka wanaagsanina ka soo baxaa waa haalibka marmaray cagsiga noqotaa waa jiraa laakiin sidaasee haalib maaha oo dad wanaagsan wanaagsanoo inkaarqabayaal dhalayna waa la arki dad waxa weeyaan xunoo qof wanaagsan dhalayna waa la arki laakiin haalibka waxa weeyaan cidda wanaagsan waxaa dhasha dadka wanaagsan marka markaad ilmihii tarbiyadayso ee waxa weeyaan kitaabkiiyo sunnada ku xidho dee hadhow wuxuu garanayaa xaqa waalidku leeyahay dabeedna waa kuu soo ducaynayaa markaad nooshahayna waa kuu soo ducaynayaa oo rabbirxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira rabbiyow ugu naxariiso siday annagoo taag daran noo koriyeen noo barbaariyeen annagoo yaryar oo taag daran oo waxaanu qabsan karaynaa jirin markaad dhimatana wuu ku xasuusanayaa maanta aabbaha iyo hooyaday way iga hooseeyaan buu odhanaya ama mid ahaan marba kii ka horeeya maanta way ii baahi badan yihiin xaaladda ila soo mareenna allaa og rabbi buu gacmaha hoos dhiganaya isagoo leh rabbigayoo waalidkay u naxariiso oo hadday cadaab ku jiraan ka fayd hadday markaa godkii u noqday waxa weeyaan rawdatu min riyaad aljannana rabbi u ziyaadi marka waladkaa saalixa ahee kuu soo ducaynaya waa camallada aan kaa go'aynin ee ay tahay in lagu dadaalo rawaahu muslim baa wariyey wa can ibni cumar radia allaahu canhumaa cabdilaahi ibni cumar isagii aabbihii baa alla raalliha ka noqday qaala wuxuu yidhi asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybar dhulkii qolada yuhuuddu degganaayeen idaa maata alinsaanu waana ii qoray waa sax wey idaa maata alcabdu sax wey waxa weeye xadiiska cabdilaahi ibni cumar radia allaahu canhuma qaal asaaba cumaru ardan cumar wuxuu helay dhul bikhaybar baanu ka helay qolada yuhuudeed meesha ay degganaayeen khaybar fa ata nebiya nebiga ayuu yimi sala allahu aleyh wasalam markii nebigu dhulkaa qaybiyey ee uu wax ka mida helay cumar ayuu u yimi nebiga sala allahu aleyh wasalam yasta'miruhu fiiha isagoo oo kala tashanaya yasta'miruhu isagoo kala tashanaya fiiha dhulka isaga ah oo faqaala wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu yaa rasuul allah rasuulkii allahu sala allahu alayh wasalam inii asabtu ardan bikhaybar dhul baan khaybar ka helay lam usib la ima siin maalan qadun maal weligay huwa anfasu cindii minhu kaga fiican maalkaa isagaa agtayda maal kaga qiimo badan oo kaga wanaagsan weliga ma helin xoolaha khaybar aan ka helay ee famaa ta'murunii bihi maxaad ii amraysaa oo igula talinaysa isaga qaala nebigu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad rabto xabbasta waad xidhanaysaa aslaha asalkeedaad xabbisi wa tasaddaqta bihaa waanad sadaqadaysanaysaa haddii aad rabto waxa weeye asalkeeda waad xanibi waxaanad samaynaysaa inaad sadaqadaysato riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayeen tasadaq biaslihi laa yubaacu walaa yuhabu walaa yurau sadaqadayso waxaan kugula talinayaa sadaqadayso asal ahaantiisa lana iibin maayo lana bixin maayo lana dhaxli maayo qaala markaa wuxuu yidhi fatasadaqa waa sadaqadaystay biha cumaru cumar baa sadaqadaystay dabeedna radia allahu tacala canhu waxaanu ku sadaqadaystay annahu laa yubaacu asluhaa asalkeeda inaan la iibinay oo aan dhulkan la iibin karin walaa yubtaacu lana iibsanayn walaa yuurahu aan la dhaxlaynin walaa yuhabu aan lana bixinayn qaala fatasadaqa cumaru eh, radia allahu tacaala canhu waxa uu ku sadaqadaystay cumar filfuqaraa dadkii baahanaa ee fuqarada ahaa iyo wa filqurbaa xigtadii xigtadu ma xigtadii nebiga sala allah alayh wasalam mise waa xigtadii cumar labadaba waa la yidhi wa firiqaab qoorihii la xoraynayey iyo wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa jihaadkii iyo wabni sabiili sadcaalkii iyo wadayfi martidii kuwaasi baa lagu sadaqadaysanaya oo kuwaasi ayaa cumar ku sadaqadaystay radia allahu tacala canhu laa junaaxa dembi kuma jiro oo wax dembiga ma saarna calaa man waliyaha ciddii mas-uuliyaddeeda qaadda ee naadir iyo weli iyo mas-uul ka noqota an yaakula inuu cuno minha iyada xaggeeda bilmacruufi si macruufa inuu wax uga cuna dhibaata kuma jirto ninka mas-uuliyadda qaadan beerta iyada ah iyo meesha ah, inuu wax ka cunaa dhibaata kuma jirto si macruufahoo curfiga iyo caadadu keensanaysa wax uga cuno aw yudcima ama uu quudiyo sidiiqan saaxiib miday isaga saaxiib yihiin ama waaqifka saaxiib yihiin ama ninka madaxda ah saaxiib yihiin inuu quudiyaana dhibaata kuma jirto kayra mutamawilin fiihi muttafaqun calayh muta'ahilinna riwayadka qaar way ku isagoo aan xoolo gundhig uga dhiganayn ama isagaan ka xoolo dhaqanay hayra mutamawilin fiihi isagoo aan ka xoolo dhaqanay muttafaqun calayh isagoo aan ka xoolo dhaqanayna wax cuniyo uga jeedo uun ile shaygan isagiiba asal taagane waxa weeyaan wixii manaaficahun ha laga qaato laakiin waxa weeye in hanti laga urursado oo haddii la doono hadhow xoola laga samaysto baamushari wax laga dhigto suuragal maaha marka ka noocaasi hadduu isaguna wax ka yara quuto ciddan saaxiibka laah oo kalena waxu yara dhiibo aan xoola dhaqasho ahayn dhibaata kuma jirto marka shayga waqafka ahi mar haddii jiha ilaahay dartii daacada loogu bixiyo ama mid caama ha noqoto ama mid khaasa ha noqotee dulmina uu ka nabadgalo oo bimacnaa cid wax lagu yeelaynayo sida iyadoo oo dayn lagugu leeyahay oo daynkii baanad iska bixin inaad tahad waxbaan waqfayaa taasi waa nooc dulmi ah maxaa yeelay hantidanaad sadaqadaysanayso daynkii lagugu lahaa waajibka waajibka baa kugu maqan markaasaad mid sunnaa inaad la baxdo doonaysaa macnaa nooc dulmiga bay noqonaysaa waxaa ka mid ah haddii dadkaagiiba baahan yahay toodiiba u yaaban yihiin dee cidlaha dhigin marka almuhim haddaan wax waqafka wax markaa xaaraamahay soo gelin <clears throat> wax dhibaato leh ma aha waana khayr fara badan baa ku sugan qaabkaa uu cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu u waqfay ee ah shaygan lama iibinayo lama bixinayo lama dhaxlayo intaqala milkuhu ila allah ayaana guntiisiiyo gabagabadiisu tahay wa afdaluhu waxaa ugu fadli badan waqafka anfacuhu lilmuslimiin ka muslimiinta ugu waxtarka badan leh marba muslimiintu halkay ka dayacan tahay ee waxtar uga baahan tahay in waqafka laga dhigo ayaa ugu sii fadli badan wayancaqidu wuxuu ku guntamayaa bilqowli hadal buu ku guntami qowlkii addaalli tusinayey addaalli tusinayey cala alwaqfi waqaf tusinayey qowlkii tusinayey waqafnimadka ayuu ku guntamaya wa kadalika sidaas si leeg baynu leenahay ficilka laftiisa waa ku guntamaa addaali cala marka waqfi kaasi oo ku tusinaya waqafnimo shaygii markuu waqaf noqonayo marka koobaad asal waxa u ah hadal inuu ku guntamo oo aad tidhaahid dhulkaygaasi waa waqaf hashaydaasi waa waqaf berkaddaydaasi waa waqaf waxa weeyaan kursigayga kuraasida guriga yaalla kaasi waa waqaf masaajidada iyo geeya wixii la mid ah gogoshaasi waa waqaf oo masaajidka la dhigo wax la mid a ah. macnaha shaygii inaad ku dhawaaqdo ayaa marka koobaad asalah oo ay ku guntamaysa waana ka shiikhuu inoo tilmaamay taasibaa asala ah. fii bacdi alaxyaan waxay ku guntami kartaa ficil adaan juuqba lagaa maqal ayuunbaa dhulaad lahayd baad dhisme ka bilaabaysa deedna dhismihii masaajid buu noqonaya masaajid baad ka dhigaysa albaabadiina waad u furaysa marka lagu yama masaajid baad ka dhigaysa juuqba u odhan mayso cidna anigu lama hadlayna kala jooji kuwaartalo muxuu wadaadaa sida loo leeyahay ayuunbaad marna u mixraab yar walahi waa masaajid qaabkeeda ariga waa masaajideeda ama aad markaa ku qoraysaa masjidu lilaah waa masaajid ilaahay subxana wa tacala u ama midh baa ku qori maysida markaa qaabkii masaajidaad dhag uga siisee mixraabkii iyo qaabkiisao dhan la arko ayaad waxa weeye albaabadiisana furaysa xaafaday ku tukada bay ka dhiganta xidna lamaad hadal waa waqafba maad odhan laakiin dee masaajid guri a lama arag dee ficilkanaa ka dhigay dhulkaagii waqaf waayo ficilkanaad ku samaysay waa ficlun laa yaqbalu almilka ficil aan milki aqbalayn wey waayo masaajid baad ka dhigta masaajid qof leeya odhanayo waar waqaf ma ahe waa masaajidkaygii aan iska seexseexan jire dee ma jiro baa sidiisuu waqaf ku noqonaya haddii ficilku uu ku tusinayo waqafnimadna saasuu ku noqonaya wa yurjacu waxaa loo celiyaa fii masaarifi alwaqfi waqafka halka loo leexinaye loo sarfinayo ee lagu bixinayo waxaa loo celiyaa iyo wa shuruudihi maye waxaa loo celiyaa wa shuruudihi miyuu qoraya wa yurjacu waa la celiyaa fii masaarifi lwaqfi waqafka halka loo sarfinayo ee halka lagu bixinayo macnaha iyo wa shuruudihi shuruuddiisaba waxaa loo celiyaa ilaa shardi lwaaqif shakhsigan waaqifka ah shardigiisaa loo celiyaa xaytu waafaqa sharca markuu sharciga waafaqo waxa uu yidhi shaygan waqafka ah halkee lagu bixinayaa dee qofka bixiyey ila isagaa bixiyey isagaa shardigiisa isagaa halkuu u leexiyo iyo shardigiisaba isagaa la tixgelinaya tusaale ahaan hadduu yidhaahdo madarisad ha laga dhigo adigu masaajid kama dhigi kartid isagaa la tixgelina waayo mulkiga isagaa ah leh milkigiisii wuxuu kaga soo saaray bishayin mucayan shay gaar ah laga yaabaa isba wax kale inaanu ku waqfayn masaajidba uma jeedin oo hadduu doono xaafaddu masaajid kale ku arkayay dabeedna masaajidada oo laysku dhodhoweeyo oo waxa weeye laysku cidhiidhiyaana foolxumada ay leedahay baa u muuqanaysa oo wuxuu is leeyahay armaa riyaa iyo guruubaysi iyo wax soo gala oo ummaddana jamaceedii kala firdhaa marka intaasoo masaajid meeshii yeelato marka wuxuu is leeyahy ummaddu ha urursanaato markaa riyaaga arrinka ugu fogaanshiyo badanna waa masaajidkaa hore in la daayo sidaas waad arkaysaa bacdu ahlicilmi iyagoo diidaya masaajidka cusub xitaa inay ku tukadaan oole arma wax kale loo dhisay armuu yahay tafriiqan bayna almu'miniin dadkan mu'miniintii horeo la kala geynaya armuu yahay oo ay ka taxarujayaan marka shakhsigii waxaa dhici karta markuu lahaa war halkaa malcaamada iga dhiga aniga badderisadii iga dhiga ka baxa masaajid iyo baddii waxaa dhici karta wax adigu aanad arkaynin inuu arkayay marka ugu horayn mulkigiisii shaygan wuxuu kaga soo saaray magac gaara u tixgeli magaciisa hadduu yidhi madarisad laga dhigo isaga u tixgeli adigu hawadaada ha ka daah iyo maya uu khaldanaayo waxa fiican isaa laga dhigay ka daah mar haddii shaygii daacad yahay oo shay qurabahoo alle loogu dhowaanaya yahay laba hadduu shuruudi dhigo sida inuu yidhaahdo madarisadan waa madariso dumar mid rageed maaha aha taha isaga u tixgeli sidaa uu u dhigaya shardigeeda u daa waayo raggu had iyo jeer madaaris badan iyo waxbay iska leeyihin hadduu yidhi wartan dumarkaan u gaar yeelay dee faraa uga qaad oo hadhow madarisa dumar ha noqoto iyaga u khaasa sideeda u daa shardigiisa ha ka bedeli hadduu yidhaahdo cid noocaasa ha dhigto waxa weeyaan u daa haddaan mar haddaanu shaygu sharciga ka hor imanayn wuxoo dhan isaga tiisa u daa haddaanay sharciga khilaafin hadday sharciga khilaafto cidna wax sharciga khilaafsan lagu waafaqi maayo laakiin haddii kale ille wixiisan isagaa lahaaye halkaa sharciga waafaqsanee uu isagu ilaahay dartii ugu talagalay ha ka oo hawadaada ha kaga beddelin walaa yubaacu lama iibiyo waqaf ilaa an tatacadala ilamaa inay hallaysanto mooyaane manaaficuhu waxtarkiisii oo fa yubaacu markaa waa la iibiyaa wa yujcalu waana laga yeelaa fii milihi isaga oo kalea lagu bedelaayoo laga dhigaa aw bacdi milihi ama waxaa laga dhigaa bacdi milihi isaga oo kale qaybtii baa laga dhigaa xaafkii iyo wax la mida qaybtii baa laga dhigaa horaynu u soo aragnay sida xadiiskii nabigaba ku sugnay sala allahu aleyh wasalam ee haddaynu soo maraynay inaan waqafka la iibinay haddaba ma suuragal tahay wakhti xaajada iyo daruuradu keensanayso in la iibiyaa suuragal ma haayo way suuragal weeyaanoo way jirtaa bal meelaha qaarkood mawaadiicda qaarkood ijmaac baa lagu soo naqliyey sida farasku marka uu gaboobo ee hallaysmo oo kale ama neefkii xoolaha hallaysmo oo kale dee in la iibinayo wax lagu beddelo ahlulcilmiga in badan oo ka mid a ah ijmaac baabay ku xikaayoodeen shaaficiya iyo kayrkoodba meelaha qaarna laguma heshiine waxa la yidhi waa la iibinayaa iyo la iibin maayo mawaadicda qaarkood iskumay khilaafin in la iibinayo waayo shaygii haddii la yidhahdo ha layska daayo oo imminka hashii la waqfay ha layska daayo dee way gaboobi dabeedna way baabbi'i markaa cidbo taaban weydo ee war bal haba la gowraco oo ha la qalo oo ha laga dhigto saambuus ba la odhan waayo markay iska weynaato oo bal wax kale ha lagu bedelo de aakhirka way bakhtiyuun maxay kale taraysaa marka way baaba'aysaa marka shaygana dee iska tacabudi sidiisuun la ysaga daawanaya maaha dee ee shaygan maqsuud baa laga lahaa mar hadduu maqsuudkii ka fadhiisto aad aragto inaanu imka waxba tarayn dee weji ka wanaagsan waa in looga wareegaa marka taasoo kale ishkaal male laakiin waxay fuqahadu aad isugu qabsadeen oo isku jabeen meeshu markay masaajid tahay oo kale hadday doonto magaaladiiba ka guurto ama daad ha looga tago ama wax kale meel kale loo wareego masaajidkii ma la iibin karaa mise lama iibin karo shaaficiyada oo kale waxay yidhaahdeen lama iibiyo hadduu xitaa dumo iyo manaaficdiisii hadday cadilanto laa yubaacu bixaalin sida imaamu nawowi baa manhaajka ku qoray laa yubaacu bixaalin bay ahlulcilmiga qayb kalena waxay yidhaahdeen me waa la iibiyaa masaajidka waxaana lagu beddelayaa sidan shiikhuba inoo tilmaamay mid la mida masaajid kale haddaanu masaajid kale goyn waayana waa aw bacdu milihi halku ina leeyahay waxa weeye waxaa lagu bedelaa masaajid qaybtiide oo mid kaloo la dhisayaa lagu daraa marka ama masaajid ha lagu dhiso kaamila ama masaajid wax ka mida ah ha lagu dhiso oo ha la geliyo oo shaygii markuu oo manfac yeelan waayo meel kale ha la geliyo shaaficiyaduna waxay yidhahdeen maya ee la gelin maayo waxa weeye ciid bannaanna ha noqote shaygii aynu isku waafaqsanayn ha la iibiyo waxa weeyaan bilaa manfacuu noqdo waa cadilmay laakiin kani ma cadilminoo xitaa masaajidku hadduu dumo banaankaa lagu tukanaya ciiddaasaa lagu tukanaya marka masaajidkii waa dumay oo meeshii baa bannaana banaankiisa masaajidda faraha ka qaadbayaaday haddii xitaa laga guurana cid ku tukata lama waayo cidunbaa iska iman faraha ka qaad masaajid lama iibiye sidaa aawadeed ayaa wakhtiyada qaarkood waxaa jiri jirtay xikaaya mashhuura oo labadii saaxiibee abi xaniifa dhex martay la tilmaamay inay dhex martay oo kitaabka mabsuudkuba uu soo rarayo sarkhasi oo markaa tilmaamaya muxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abi yuusuf waxa uu midkoodna qabay in waxa weeye la iibin karo cafwan in la iibin karo maaha hadduu cadilmo iminka iibkoo qura inuu ka hadalaye muxamed ibnu xasan ashaybaani wuxuu qabay inay ciddii lahayd mulkigeeda u noqonaysaba awlsumaynaao intaqala milkuhu ila allah wuxuu leeyahay waxaa jirtaa mar ay ciddii waqfaday dub ugu soo noqonayso isagu iibba waa dhaafay waaba ka talax dheeraadayba waa ka talax tegay wuxuu yidhi masaajid baad ugu talagashay gashay maaha haddii cidiba ku tukan weydo meeshaba laga guuro oo uu masaajidnimoba gabo dee iska qaado awalba ku tukadaan lahaaye haddaa ku tukan weydeen dee waxaygii iska qaata dheh abi yuusufna wuxuu yidhi iska daaqaadasho eh marnaba lama iibin karo lamaba iibin karo fuqahada qaarna waa kuwan dee waa la iibinaya inta qowlba waa jiraan marka waxay yidhaahdaan muxamed ibnu xasan baa wuxuu soo maray waxa weeye meel kudaafada meel kudaafad noqotay markaasuu markuu masbaladii soo maray ayuu yidhi haada masjidu abi yuusuf wakaa kaa masaajidkii abi yuusuf ee kudaafadda ah fiirsada markii dambuu soo maray bay yidhahdeen ninka la odhan jiray abi yuusufna stablin buu soo maray stabligu waa bahalkan waa xero fardooda ah. xero fardood buu soo maray markaasuu yih masjidu abi xasan abaa xasan masjidkiisina kaa weeye oo abu xasan masjidkiisina waa kaa maxaale moxamed ibnu xasan masjidu moxamed ibnu xasan abu xasan yaan odhan moxamed ibnu xasan masaajidkii sheekh moxamed ibnu xasanna u kaa marka maxay isu qarinayaan midba midka kale qowlkiisu istibcaadaya la yaaban yahay wuxuu leeyahay abi yuusufna madhabka shaaficiyada bartooduu maray moogta dabeedna wuxuu leeyahay kudaafaddaasi masaajidkii marka la yaado la iibin maayo hadduu baaboo xitaa ciduma dhowaan karto dee hadhow meel kharaabtay ile ba la ilaalin maayee qarniguba waa guuraya horey ogaa xitaa inay masaajid tahaye marka dambe kudaafad bay noqonaysa qashinka lagu daadiyo dabeedna wuu la yaaban yaho wuxuu leeya bal ninkan le waxan si ay intifaac ku yeelato bal loo dhigi maayo daya marka abi yuusuf uu naqdinaya wakaa masaajidkiisa gudaafadaasoo kale u noqday isaguna markaasuu leeya bal ninkan le mulkii baa dib loo qaadanayaa wixii beydkii ilaahay ayaa dib loo yeelanaya xitaa qowlka iibkuna wuu soo gelaya haddii la iibiyana dee hadhow ama guri ha laga dhigto ama suuliya ha laga dhigto de wuxuu isbedelayaa siiisi ahaan maayo marka suu leeya isaguna adna xera fardood baad masaajidka shalay halkii masaajidka ahayd maanta xera fardood bay noqotay marka ma adagaa ah in lagula yaaba leh mise anaa in layla yaaba leh adna bartii dhammayd ee masaajidka ahaan jirtay shalay camirnaan jirtay maanta xero fardaa lagu xareeyaabaad ka dhigtay oo fatwootay adigu marka qise mashhuuro noocaasa baa jirta marka runtii qowlka ugu fiicani min aqwaali ahli ilcilmi waa qowlkanuu marayo maala naasiru sicdi laftiisu waa qowlkanuu maray qowlkana ugu habboon oo ah war ashyaadii kaleba mar haddii laysla waafaqay in la iibinayo fii bacdi alaxyaan markay manfaceedii loogu talagalay gabto masaajidka laftiisana waa la iibinaya markuu gabo wixii loo sameeyo masaajidnimo ah isna waa la iibin marka mar haddii manaaficdiisii uu gabay oo meeshan aanu waxba ka ahayn xaaladda noocaasi oo sifo uu wuxu noqdaa baa loo gelaya wada imaka haddii magaaladiiba meeshan ka wareegto oo ka guurto oo masalan qof yidhaahdo war anigu keligay aan halkan degi oo ila kayntaa reer meel cidlaa wuu iska degi karaa reerku laakiin magaaladu hadday iska kaa raacdo masaajidku cidlo ohli maayo oo kaynta masaajid ku dhex yaalla dee masaajid noqon maayo haddii mid yidhaahdo war magaaladii waatan ka guurtaye anugu halkayganaan iska dego masaajidka igana iibiya lacagtiisana ordo magaaladu halkay u guurtay dee masaajidka ka dhisa ila halkan waa cidle eh aniguna halkan baan guri yar ka dhiganayaao beertaydaana waa iska beeranaya meeshuba waa gawaankaa cidlada ah dhib kuma jiro laa ishkaala fii daali wax dhiba ah kuma jiraan marka shiikhu wuxuu yidhi waxaa la gelinayaa shayga dhiggiisii ama dee hadduu wada goyn waayo haafkii de wixii uu ka gooye de oo masaajid kalaa loogu daray ama masaajid baa laga dhigay waxaa kaloo la mid ah oo sidaa la mid noqonaysa intaad dhulkii masaajidka u raadinaysay dhismee haddii waxa weeye masaajid kale lagaa duldhiso adaanugeyn oo kaa timi masaajidkaagiiba hal balood meeluu u dhaxeeyaabaa masaajid kale ah dee waxba ha ku adkaysaninoo kanna waan dhisayaadaha gurinoo dadka ha lugoynine xaafaddu laba masaajid ma qaade eh dhulkan intaad iibiso ordoo meel kale dhulkaga iibiyo masaajid ku dhis haddaad masaajid u jeellan tahay dee dhulkan iibi haddaa wel masaajidka u niyootay uun orodoo meel kale kaga dhis kolliba adiga mulki kuu soo noqonaya maahae haddii kalena intaad yibiso masaajidda kale ku dar oo waxa waryaadha ku biiriya kaa qabyada ah aanu waxba dhisaynin oo meel kale masaajid ka dhisaynin laakiin in waxa weeye layskaga dhigo uunoo la yidhaahdo barta igu xigta haddii masaajid laga dhigo anna kayga garya gardarraba waa dhisaya dee suuragal maaha nooc tajamuda bay noqonaysaa oo iskaga engegsi ah baabu lhibati walcaiya walwasiya hibadii iyo cadiyadiiyo deeqdii iyo dardaarankii wahiya hibada iyo cadiyada iyo wasiyada saddexduba min cuquudi tabarucaat cuquudda iska bilaashbixinta ah bay ka mid yihiin cuquudda tabarucaadka bilaashbixinta ah ayay ka mid yihiin oo cuquuddii imaa cuquudu lmucaawada sida qaalibka ah imaa inay noqoto cuquud wax la kala bedelanayo iyo imaa cuquudu tawiqa intaba waa soo aragnay moogta iyo cuquud tawiqa ah. kalsoonisiin oo rahankii iyo damaankii iyo kafaaladii iyo waa tawiqa waa cuquud loo gelayo in qof la kalsooni siiyo war waxba iga waayimaysida hebel baa iga damiina caqdiga hebel baanu wadagelayna isaga iga damiina ama rahantan hoo waa kalsoonisiin kaanama inu le waba kugu yeelan maayo haddaanaad wax gacanta ii gelin deedna kalsoonaad uga dhigaysa de kaaba sii hayso ma anigu inaan ku dhacayaamaad moodaysa hayse kaaba anaa ku keenaya waxaage cuquudda tawhiqadana waynu soo aragna dee waa cuquudu tabaruc waa bilaash bixin wey waa bilaash cidna waxba kuguma laha waya min cuquudi tabarucaat falhibatu hibadu attabarucu bilmaal maal in la isugu tabaruco laysa siiyo wey fii xaali lxayaa xaaladda nolosha qofku isaga oo nool iyo wa sixatii fii xaali sixa iyo marka uu bad qabee caafimaad qabo qofkii oo nool oo caafimaad qaba waxa uu bixiyo ayuu shiikhu ku fasiray inay tahay hibo atabarucu bihi waxaa leey walcadiyatu cadiyaduna attabarucu bihi waa shaygii in lagu tabaruco fii maradi mowtihi maalkii waa in lagu tabaruco fii maradi mowtihi marka waxa weeye uu shakhsigu xanuunka fii maradi mowtihi اlmakhuuf soo saa maa fii maradi mowtihi maradulmowtkiisa xanuunkii u dhimanayay ee almakhuufi halista ahaa bimacnaa shakhsiga loo baqayay cadiyaduna waa atabarucu bihi ay bilmaal maalkii in lagu tabaruco weeye fii maradi mowtihi xanuunkii uu u dhimanaya almakhuufi halista ah waalwasiyatuna altabarucu bihi waa maalkii inuu ku tabaruco wati waxyaaba aan maal ahaynna wuu noqdaa mararka qaarkood oo mas-uuliyadii waxbaa qofka loo dardaarmayaa bacda alwafaati geeri dabadeed faljamiicu dhammaanna daakhilun waxay gudagelaysaa fil ixsaani iyo walbiri samafalka iyo wanaagga ayay gudageli shiikhu halkan wuxuu rabaa inuu ka gudagalo cuquud tabaruc ah iska bilaash bixin ah cuquuddan tabaruca magacyadoodani inta badan waxay isku khilaaftaa xaalaadka qofka bixinayaa uu ku jiro iyo xaalaadka qofka la siinayo looga jeedo qaaliban labadaa qodob bay isku khilaaftaa qofka bixinaya xaaladda uu ku sugan yahay oo imminka shiikhu muxuu inagu yidhi markaad bixinayso haddaad bed qabto hibaa la odhan haddii waxa weeye aad xanuunkaadu u dhimanaysa adoo ku jira ka hor aad bixisana cadiyadda aad markaa bixisana cadiya baa la odhanaya waa masala tacriifkiisoo kale haddaad bacdalmowt ku xidhana geeri dabadeedna waa wasiya saasuu dhigay waayahay mararka qaarkoodna si kalaa loo dhigaa laakiin wuxuuba labadaa qodob aan kuu sheegay bay ku wareegaysaa in magacyadan tabarucu isku khilaafaan qofka bixinaya xaggiisa marka laga eego iyo qofka la siinaya xaggiisa marka laga eego labadaa weji baa marba wax kala bedela oo maalan waxaa ka sii fiican cibaaradan cadiya uu leeyahay oo kale cadiya waa macno guud waxa loo ka fiican in la maro istilaaxa alcadiya waa shaamilun lilkul waa mid dhammaan shamlinaysa waxanba way koobsanaysaa marka maalan markaad shaksi wax siinayso qofkaasina baahan yahay ee baahi ka muuqato xaaladda noocaasiya waxaad ka doonaysaana ay tahay ilaahay dartii iyo thawaab akhiro inaad ku doonayso ee haddii la doono aydaan isba oqoon ta noocaasiya sadaqad baa lagu tilmaamaa mar hadduu qofku baahan yahay waa muxtaaj waa baahan yahay ilaahay dartii baanad waxu siinaysa oo awaab aakhiraad ku doonaysaa ta noocaasiya sadaqad baa layahaa dadka abaaruu ku dhufteen baynu ku sadaqadaysanaynaa dadka xanuunadu ku dhaceen baynu ku sadaqadaysanaynaa magaalo halkaas oo fogoo maala cidtaa labaanad aqoon baad leedahay waraa sadaqadu ururinno magaalada arrinteedu waa xun baa la yidhi ta noocaasiya mar haddaad ilaahay dartii u bixinayso wixii ciddanina cid baahan tahay baahi hayso oo waxaanaad waxusiinaysaa baahi daraaddeed ay tahay xagga aakhirana doorbidistu tahay iyadoo mid kastaba xagga aakhira lagu doonayo misna marna waa asal ahaan iyo shayga mudnaanta koobaad weeye marna aakhiro waa tabaco waa mudnaanta labaad xaaladda noocaasiya mar hadduu qofku noocayaa sadaqad baa ta noocaasiya waxaan ku sadaqadaystay waxaa haddii waxa weeye ciddani aad wax siinaysaa aanay ahayn baahidaasoo qura waxaa meesha yaallaay aad uga jeeddo xidhiidhin iyo kalgacal dhexdiinna inaad ku beerto waxa weeye waad maamuusaysaa qofka sidiisaad u tixgelinaysa hadduu doono kaaba xoolo badan dabeedna markaad meel ka imanaysaa baad waxoogaa hadiyada isugu soo xidhxidhaysaa adooba kaa haddaad qofka sidiisa markuu kuugu yimaado waxu siiso baahi qodhana kumaad siin kalgacal iyo isku xidhnaaninayda dhex martana waa doonaysaa ta noocaasiya hibaa la yahdaa waxbaan hibeeyey baad leeda waxbaan hibeeyey qofkii baahnaa gacanta kuhoos hoos dhiganayana kani maaha ama baahidaad le waa yaabban yahay maaha intuu kaaba yara xoolaroon waxaas leedahay bal inuu waxa weeye isaguna uu irmaanaado oo uu markaa bakhaylnimadani ka baaxdo oo bal isna in wax la bixiyo uu barto iyo wax la mida oo kalgacal baa meesha waxbaad soo jiidaysaa xaaladda noocaasi inaad isku xidhantaan baad doonaysaa oo meeshii wanaag yimaado la isjeclaado xaaladda noocaasiyo hibaa la odhanaya laakiin ogowo waa maraad kulanteen baad waxu dhiibtay haddaad sidiisa gurigiisa ugu geysa iyo halkuu joogo na hadiyaa la yaadaa oo ay raacdo waa hibadiiyo ay raacday inaad qofkii u qaadayna ikraaman lahu adoo maamuusaya oo marna markuu ku soo booqday ama guriga kugu imaadday iska warran ku yaado ayaadonsa waan fiicnoo intaad maktabadaada kacdo laba kitaabu dhiibaysaa labadaada kitaabna iskaga dhufo markaa sidoo kale waa hiba laakiin haddaad adoo sida u keento aad tahayid ilaa waxaan soo siday qaarad heblaayo intaaba waan soo sido waxaan laa ninkii hebel xabadaa yaree laabtoonkaa kala ayaanso marka iga qabo waxaa la odhanayaa waa hadiya waayo waa hibadii maca ziyaada waa hibo ay la socoto weliba qofka halkiisii inaad ku maamuusta ugu geysi aanu isagu kuu iman marka waa istilaaxaad ahlulcilmigu iska leeyihiin marka tan shiikha cadiyada ahlulcilmigu tan iyo tuyaabo kaleba u adeegsadaan laakiin ta caamkaa ah fiican in cadiyada laga dhigo macno guud marka isagu hadda halkan wuxuu inoogu dhigay adoo fiyow oo caadiya ah haddaad wax bixiso tabtaadaa aan bukina sidaadaas ah waxa aad bixiso waxaa la odrhanayaa waa hibo hebel hebel buu wax hibeeyey guri buu siiyey dhul buu u hibeeyey waa hibaa la odhanaya haddii adoo liita oo aadaa iyo umuda inaad dhimatana waa suure inaad dhiman weydana waa suure laakiin xanuunka ku hayaa waa xanuun dee yaaban haddii waxa weeye xanuunka noocaasiya ah wixii aad ku bixiso waxa uu ka cabbiray cadiya laakiin qowl fiican maaha haddaad xanuunkaa ku dhimato waa wasiya xukmu lwasiya ay leedahay waa dardaara oo shakhsigu wakhtigan uu waraaqayo ee xanuunku shidayo wuxuu gacanta ka dhiibo iyo wuxuu geeri dabadeed ku xidhan labaduba waa dardaaran uluskaana laga xisaabinaya uluska xoolahaana laga xisaabinaya oo adiga oo iska liito dhakhtarka yaalla haddii mid ku yimaado tama hebelbaa kun dolar sii aad baan bal xanuunsanya bal hadda iisoo ducee aad baan xanuunsanaya ati ahayd hadhow haddaad dhimato kunkaasi wuxuu ku jiraa dardaaranka oo haddaad hadhow lacag kale dardaarantay kunkiina ku dara baa la odhanayaa dardaaranka uluskii ma dhan tahay mise ma dhamma waa laysku daraya ti hadeer aad dhiibtay ee aad gacantaba ka bixisay aan oli iyo taa tidhi haddaan dhinto ha la bixiyo labadii baa laysu geynaya labaduba xukmul wasiya ay qaataa haddaad dhiman weydo oo markii hore xanuunku dee halis buu ahaa waxa layslaa ka kici maayo laakiin ilaahay kaa kiciyana marka waxay qaadanaysaa xukmu hibo oo marka cadiyad iska caadiya bay noqonaysaa oo lama odrhanayo tasarufka ha laga xidho oo masalan ulus wax ka badan ma laha iyo la odhan maayo haddaad dhiman ba iska caadi noqoto cadiyad caadiyay noqonaysaa wasiyadana wuxuu taa hore markaa haddaad dhimato tanina xukmulwasiyay qaaday iyadiyo wasiyadu waa isku mid laa farqa haddii waxa weeye dardaaran ay tahay oo aad tidaahid adoo hadda iska caafimaad qaba ama xaaladii bukaankaba ku jira war dadow markaan dhinto saacaddaan dhinto dadkaa waxaa hala siiyo waa wasiya ulusunbaa lagu ogolayay saddex meelood meel aha marka dhammaantoodbana waa ixsaanoo wax lagugu leeyahay dee maaha falhibatu hibada min ra'si lmaali baa laga eegaa xoolaha guud baa laga eegaa hibada oo hibada xoolaha guud baa laga fiirinaya waalcadiyatu iyo walwasiyatu labadaana min aulusi baa laga eegaa ulu laakiin waa markaad u dhimataa haddii hawshu ay dhimasho gaadho marka hore lafteeda waa laga xanibayaayo ulus waxaan ahayn uun dee ma bixin kartid oo sidan uu yidhi ulus baa loo eegayaa waa annagila xukmulwasiyay leedahay waa dhab weeye ay leedahay oo hadhow dee adoo iska kaco beriga dambe wax laguu tixgeliyo mooyaane ulus wax ka badan ma bixin kartid mar haddaad waraaqayso liidato faaqalu ligayri waaliin min aulusi iyo faaqalu waxaa laga eegayaa ulus iyo wixii ka sii yar iyo faaqalu wixii ka sii yar oo ligayri waariin u sugnaaday midaan dhaxlayn bishardi wuxuu weynay ulus iyo wax ka yar qofkan la siinayaana waa inaanu qof aan dhaxal lahayn yahay ka dhaxlaya maya wasiya loogu dari maayo famaa zaada wixii ka bata can ulusi ulus wixii ka dheeraada aw amase kaana liwaariin ama waaris u sugnaaday tuuqafu waa la joojinayaa calaa ijaazati alwarasati almurshidiin warasada hanuunsan ee baaliq caaqilo xor ahoo waxa weeye aan safiih ahayn ah ila murshidku noocaasu ahaaye oo waxa weeye rushdigii u weeyaane waxay noqonaysaa waxaa la tixgelinayaa oo arrintaasi ku taaganmaysaa inay banneeyaan warasada dhaxalkan leh ee murshidiinta ah ee baaliq caaqil ah oo aan safiih ahayn oo xor ah marka hadduu ulus wax ka badan dardaarmo sida inuu yidhahdo xoolahayga barh baan dardaarmay barhka ma lehee ulus buu xaqu leeyahay inta uluska ka dheeraada ee saddex meelood meel ahaan ka dheeraada waratadaa la weydiinaya oo la odhanayaa tusaaleaan hadduu yahay qofkani odayba ka soo qaad war odaygii aad dhexlayseen dee waxaanu xaqu lahayn buu dardaarmay saddex meelood meel buu xaqu lahaa barh buu dardaarmay idinkaa xoru ah inaa inta dheeraadka ah fulinaysaan oo ka yeelaysaan iyo inaad rafidaysaan idinkaa leh saasa lagu odhanay hadday yidhaahdaan wixii sharcigu siiyey waxaan ahayn uma ogolinna iyagaa dhexlanayoo qaybsanaya waana laga reebayaa inta kale hadday yidhaahdaan mar haddii annagu ay nagu xidhan tahay waxba kaga daba noqon mayna sidaa uu dhigay baanu annana u saamaxnaynaa waa soconaysaa arrinkaas wa kulluhaa dhammaanteedna yajibu waxa waajibaya halkaa ma hadal kalea ku jira mise waa sidaa wa kulluhaa dhammaanteed yajibu fiiha alcadlu bayna awlaadi waxaa cadiyaad iyo hibo iyo umuuraha aynu soo arkaynay siday u dhan yihiin waxa saaran waalidkii alcadlu bayna awlaadihi awlaaddiisii inuu u cadaalad sameeyo lixadiii xadiidka ayaana u daliila uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ittaquu allah alle ka baqa oo acdiluu bayna awlaadikum bayna awlaadikum caruurtiinnana u cadaalad sameeya muttafaqun calayh cadiyooyinka iyo waxyaabaha tabaruca ah ee aynu soo arkaynay ee saddexda inooga soo tilmaamay cadiyadii wasiyadii hibadii dhammaan waxa waajiba buu yidhi waalidku inuu uga cadaalad sameeyo ubadka oo aanu qayb wax gaara siin oo tabaruca ah. taasi baa waajiba taasi ayaa waajib ah oo inuu cadaalad sameeyo waayo nebigu jawr buu ku tilmaamay iyo dulmi marka cadaaladdu waa waajib wa bacda taqbiid ilhiba wa shakhsiga wa bacda taqbiidilhiba hibada qabdoodsiinteedii iyo gacanta ugelintii hibada qofka loo gacangeliyo iyo wa qabuulihaa yeelitaanka uu yeelo dabadeed laa yaxilu xalaal maaha alrujuucu fiiha in lagu noqdo in lagu noqdaa xalaal maaha qofkiioo hibadii la siiyey ama cadiyadii la siiyey ama wixii la midoo la siiyey hibadii marka ay arrintii sidaa u dhacdo wasiyadu iyadu waa gaar oo wasiyada waa laga noqon karaa laakiin kuwan kale ee ama gacanta qofkii wixii looga dhiibay ama hibaha lagu magacaabo ama caddiyaha lagu magaabo magacay doonaysa ha yeelaatee arrinta noocaasi ah xalaal ma aha in lagaga noqdo qofkii wax la siiyey waa lixadiii alcaa'idu fii hibatihi nebiguu yidhi ka ku noqda hibadiisa iyo wixii uu bixiyey kalkalbin yaqi ay mantagay buu la mid yahay kalkalbi ey oo kale weeye yaqi u mantagay uma dabeedna yacuudu ku noqday fii qay'ihi mantagiisa muttafaqun calayh macnaha tusaale la arko ka ugu xun baa laga dhigay qofka wixii uu bixiyey ku noqdo siyaa ku noqoyga ah qofka noocaasi ah waxaa nabigu ku metelay sala allahu alayh wasalam ey waa min akhas alxayawaanaat xayawaanaadka kuwa ugu liita wey eygaasoo weliba mantagay oo xaaladii la arko xaaladii ugu xumayd ku sugan waa mantagaya markaasuu misna mid xaalad ka sii daranba galayo mantagiisiibuu dib u cunaya yacnii waa wax qof muslima aanu suubamayn waxaad bixisay inaad dib ugu noqotaa waxaad ka dhigan tahay ey intuu mantagay mantagiisii dib u cunaya yacnii waa arrin aad u foolxun wa fi lxadiii alaakhar xadiis kale waxaa ku soo arooray nebigu sala allah alay wasalam inuu yidhi laa yaxilu lirajul ninka uma xalaalaha nin iyo dumarkii waa isku mid lakin waa calaa sabiili alghaalib baa lagu soo saaray waa isku mid wey laa yaxilu uma xalaalaha lirajuli ninkii an yucdiya cadiya inuu deeq bixiyo uma deedna yarjica fiiha uu ku laabto ila alwaalida waalidkii mooyaane fii maa yucdii walada wuxuu ilmihiisa siiyey oo isagu waa kaga noqon karaa rawahu ahlu sunan ahlu sunanka ayaa wariyey waalidku wuxuu weladkiisa siiyo haddaan xaq kale oo bani aadam ku tacalluqin sida inuu wixii aad siisay qof kale u rahmay iyo wax la mida ah. haddaanay sidaasi ku tacalluqin oo qofkii sidiisii u haysto waalidku dib waa uga qaadi karaa waalidku sheekada eyga waa laga soo riibaya cid kale ama ninku wuxuu gabadhiisa siiyey ha noqoto ama wuxuu walaalkii siiyey ha noqoto ama wuxuu eedadii habaryartii ayiyadii siiyey ha noqoto qof kale uma bannaan ama wuxuu waalidkii siiyey ha noqoto shakhsi kale uma bannaan laakiin waalidkoo qura jihada waalidka ah iyagana waa weladkoo qura ayaa laga yeelayaa weladkooda waxay dib uga noqdaan ilmahooda waa jihadaasoo qura cid kaloo loo ogol yahay waxay bixisa inay ku noqoto ma jirto wa kaana nebiyu nebigu waxaa sala allahu aleyh wasalam yaqbalu alhadiya nabigu hadiyada waa aqbali jiray marka hadiye la siiyo nebiga sadaqad lama siin jiray laakiin hadiyada waa aqbali jiray oo qofka aan baahi ahaanuun arrintu ahayne kalgacal iyo soo dhowaynta ay tahay wa yuiibu calayha waana ka abaalin jiray weliba oo qofka wax hadiyeeye isaguna kama gacan la'aan jirin waxbuu celin jiray oo waxbuu siin jiray walilabi aabbihii waxaa u sugnaaday an yatamallaka inuu mulkiyo min maali waladihi weladkiisa maalkiisa maa shaaa wixii uu rabo inuu ka qaato buu leeyahay maa lam yaduru intaanu dhibin inta aanu dhibaynine waxaani wax dhibku ah aanu ahayn aw yucdihi ama aanu siinin liwaladihi alaakhara ilmo kaloo isagu u dhalay aanu uga qaadayn aanu siinayn aw yakuuna ama aanu ahayn bimaradi mowti axadihima midkood markii uu dhimanayey aanay ahayn waa lixadiii anta wamaaluka liabiik adiga iyo xoolahaagaba waalidka ayay u bannaan yihiin waxa uu tilmaamayaa waalidku muxuu ka qaadan karaa xoolaha ubadkiisa masaladu waxoogaa hadala bay u baahnayd waxaanad mooddaa wakhtigii inuu inaga dhacay markaa kolley waa laga yaabaa adigu hal maalinoo kale inaynu hello oo waa laga yaabaa adigu wakhti yar oo dambe inuu ilaa sabtida meelaha lagu kordhiyo wakhtiga ama axadda meelaha marka halkeeda ha isaga ken joogto maanta inoo dhammaan weyda dhammee baan islahaa laakiin intaa yaree waalidka iyo intaa yare ka dambaysa halkeeda ha inoo joogto allahu subxana wa tacala aclam